qaala اlmualifu raximah اllahu tacaala jawaazim اmudaaric mudaarica wuxuu jisminaya ayuu halkan ka waramayaa wاljawaasimu jawaasimtu hamaaniyata cashar waa sideed iyo toban wey wahiyo jawaasimtaasi nowcaan laba nooc wey nowcaani laba nooc wey jaazimu lificli waaxidi jaazim jasminaya hal ficil wa jaazimu lificlayni iyo mid laba ficil jasminaya falawalu kan hore sabcatun toddoba wey wa huwa kaasi lam weeyaan naxw lam yelid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad walamaa wey naxw lamaa yaqdi maa amara wa alam weeye naxw alam nashrax laka sadrak wa alamaa weeye ka qowlihi calaa xiina caatabtu lmashiiba calى asiba wa qultu alamaa asxuwa shaybu waa zucb walaam lamri waducaa weeye naxw liyunfiq duu sacati min sacati liyaqdi calayna rabuk walaa fi الnahyi wاdducaa weeye naxwu laa taxzan rabbana laa tuaakhidna halkan wuxuu ka waramayaa sheikhu raximah اllahu tacaala ficilka mudaaric waxyaalihii jasminayey markuu ka soo baxay ficilka mudaaric waxyaalihii nasbinayey iyo markaasi wixii rafcinayey markuu soo dhameeyey ayuu halkan wuxuu ka waramayaa ficilka mudaaric maxaa jasmiya wuxuu inoo sheegay sideed iyo toban inay jasmiyaan laakiin marka dib lasugu celiyo ilaa shan iyo toban bay noqonayaan ilaa shan iyo toban ayay noqonayaan lam iyo lama iyo alam iyo alama oo asla meeshan weeyaan lam iyo alam oo asla meeshii hamsulistifaan baa lagu ziyaadiyey lama iyo alamaana waa isku mid oo lamaadii ayaa hamza lagu daray yani halkaa labaa markaa laga saaraya ayib dalabka laftiisa waa laga saaraya alab ayuu inoo soo wadaa inuu wax jismiyo isagaa inoo soo wada marka isaguna waa laga saaraya qaar waxay ku darayaan kayfa ma oo markaa ku keeni doono kitaabka akhirkiisa ama baabka aakhirkiisa yani markaasi kuufiyiinta ayaa markaasi wax ku jasmiya kuma waafaqsana haddiiba loo daayana haddii laga saaro alamma iyo alam iyo dalabka sidaa waxay ku noqonayaan waxyaalaha wax jasmiya shan iyo toban bay saa ku noqonayaan shan iyo toban jaazim ayaa wax jasminaysa labay u qaybsamayaan marka qayb hal ficil jasminaysa iyo qayb laba ficil jasminaysa qaybta hal ficil jasminaysa inoo sheegay inay toddoba yihiin haddii alam iyo alama laga saarana shan bay noqonayaan lam iyo lama iyo laamu اlamri wاdducaa iyo laa fi nahyi wاdducaa iyo markaasi dalab dalabka haddii laga saaro afar bay isugu imaanayaan markaas afar ayay isugu imaanayaan wuxuu ku bilaabay lam lam waa xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin weeyaan ayib ficilka mudaaric ayay markaa jasminaysaa waa nafyi oo mudaaricii maadi bay markaasi yani waa nafyi oo ficilka ihbaatka muhbatka ahaa manfi bay ka dhigaysaa waa qalbi oo hadduu markaa xaal ahaa ama mustaqbal ahaa maadi bay ka dhigaysaa marka xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin saasaa loo lehay xarfu nafyin macnahay faa'ideynaysa waa nafyi waa diidmo wa jasmin waxbay reebaysaa wa qalbin waxbay qalbinaysa bimacnaa ficilkii xaalka ama mustaqbalka ahaa waxay ka dhigaysaa maadi haddii uu ahaa yaquumu waa istaagayaa ama se yaquumu waa istaagi doonaa haddii uu ahaa lam haddii la geliyo lam yaqum ma istaagin maadi xilligii hore oo maadigaa ma istaagin wey lam yaqum ma istaagin marka saasaa loo leeyahy wa qalbin tusaalaha una siiyey lam yelid walam yuulad lam waa xarfu jasmin yelid waa ficil mudaaric majzuum bilam wa calaamad jasmihi asukuun faacilku waa damiir huwa walam yuuladna waa la mid oo yuulad lamtaa jasminaysa walam yakun waa la mid oo yakun ficilkaasi lamtaa jasminaysa kaanadu marka waa naaqisadii ismigii khabar bay qaadanaysaa axadka dambaa ismigeedii ah kufu-anna waa khabarkii oo soo hormaray lahu jaariya majruurkaana kufugaa lagu tacalujinayaa marka waa lam wey lamaa wuxuu noogu mihaaliyey lamaa yaqdi maa amara lamaa yaqdi maa amara lamaa waa xarfu jasmin wa nafyin weeyaan yqdi waa ficil mudaarc majzuum bilama wacalaama jazmi xadfu xarfi cila wahuwa lya yaqdii buu ahaa yaqdi faacilku waa damiir mustatira huwa inuu noqonayaa maadan waxay noqonaysa mafcuulin bih amaanhu jumladaasna waa siladii ayay noqonaysaa maadaas alam wa alam nashrax laka sadrak hamsadu istifhaam lamna xarfu nafyin wajazmi waqalbi nashrax ficil mudaarc majzuum balam wacalaamat jazmiha asukuun faacilku waa damiir naxnu laka jaariya majruurkaasi nashrax ayaa lagu tacalujinaya sadrakan wuxuu noqonaya markaasi mafcuulkii ayuu noqonaya wa alama alama weeyaan wuxuu usoo qaatay shaahid yani markaa beytkan calىa xiina caatabtu اlmashiiba calى الصiba waqultu alama asxu washaybu waazicu calىa xiina caatabtu اlmashiiba calىa xiina waqti caatabtu اlmashiiba ceradaydii aan canaantay ama odaynimadii aan canaantay oo aan ku canaantay cala siba yan waxaa weeyaan caruurnimad oo kale yacni tafcalu ficla sibyaan odaynimadii waxaan ku canaantay inay samaynayso tafcalu ficla sibyaan caruurta waxay samaynayeen oo kale waqultu waxaan ku idhi odaynimadii alamaa asxu anoo lafteeda la hadlaya alamaa asxu miyaanan miyirsanayn ayib alama antabih miyaanan baraarugeyn walxaal ashaybu ciradu ay tahay waasicun mid wax reebeysa qofka xumaanta ka hor istaageysa shaahidka waxaa weeye alamaa asxu weeyaan ficilka mudaaric waa majzuumu balama wacalaamat jasmihi xadfa xarfi cil wahwa lwaaw asxuu buu ahaa marka alam baa markaa ficilkaa jasminaysa laamu اlamri wاducaa laamu اlamri wاducaa laam amr waxaa la yihahdaa laamta lagu dalbayo in markaasi ficil lagu dalbayo wey liyunfiq ha bixiyo ha nafaqeeyo taas waa lo qlaam amri cidda amarka bixinaysa waa hadday cid ay ka sarayso markay amar siinayso weeye waxaa loo yaqaanaa amar baa la yidhaahdaa amrun maca isticlaa amarku waa markuu ka imaanayo amarku xagga sare oo cid kaa hooseysa aad siinayso aad la hadlayso ayaa waxaa la ohanayaa amar haddii laakiin cidda markaasi aad la khitaabayso cid kaa saraysa ay tahay waxay yidhahdaan waxaa la yidhahdaa ducaa masalan qofku allow la khitaabayaa lama oran karo yani allan amar siinaya lama oran karo marka laamlamri laamduca waa isla mid weeyaan wax farqoma dhexeeyo waa isku mid laakiin waxay isku khilaafsan yihiin miduna qof baa qof kale amar siinaya miduna waxaa weeyaan addoonkii baa rabbigii la khitaabaya marka kaa hore amar baa la odhanayaa ciddu markay cid kale la khitaabayso amar buu odhanayaa amar baa lagu sheegayaa laakiin cidda lala khitaabayo haddii makhluuq uu khaaliqa la khitaabayo amar la odhan mayo duca baa la odhanaya waxaana sidaa loo odhanaya ta'aduban wa ilaa xaqiiqatan waa iska amar wey xaqiiqatan waa iska amar oo liyunfiq iyo liyaqdi waa isla meeshi laakiin cidda lala khitaabayaa kala duwan cidda lala khitaabayo ayaa markaa iskhilaafsan liyunfiq ha bixiyo duu sacati min sacati laamkan waa lohan labu amar baa la odhanaya khitaabka xagga alluu ka imaanaya waxaana lala khitaabayaa duu sacadka midka markaa sacada iyo markaasi sicada u saaxiibka maanaa qofka uhaysta ayaa lala khitaabaya marka amar baa allaamu laamu amrin yunfiq ficl mudaaric majzuuma bilaami اlamri wa calaamu jasmihi asukuun duu sacati duu waa faacil marfuuc calaamata rafci alwaaw niyaabata can dama liannahu ism min asmaa اkhamsa duu mudaaf sacati mudaaf ilayh liyaqdi allaamu laamu ducaa ayaa la oranaya allaamu laamu ducaa yaqdi ficl mudaaric majzuuma bilaami ducaa wa calaama jasmihi xadfu xarfu cila wahuwa lya rabu wuxuu noqonayaa faacilka rabi mudaaf kafkan mudaaf iley calaynaa jaariya majruurkan yaqdi ayuu ku tacaluqayaa liyaqdi calaynaa rabuk laamkaa laamulducaa ee la yihahdaa liyacfu hana cafiyo sawaadix ma liyarxam hanoo naxariisto marka ta'aduban ayaa loo oranayaa ducaa oo aan loogu sheegeynin amar loogu sheegeyn maxaa yeelay cidda lala khitaabaya waa allah waxaa ku xiga laa fi nahyi waducaa waxyaalaha jasminaya halka ficil waxaa ka mid ah laa fi nahyi wاducaa waa isla meeshii laakiin nahyigu cidda uu ka imaanayo haddii uu yahay addoonka xaggiisa oo rabbiga ula khitaabayo ducaa lagu sheegayaa duca ayaa lagu sheegayaa laakiin haddii xagga makhluuqa uusan ka tegin xagga khaaliqa uusan aadaynin oo khaaliqka amar siinaya ee wax ka reebaya addoommadiisa ama makhluuq baa isla khitaabaya nahyi baa la oranaya laa tafcal laa takhruj ayb wuxuu noogu miaaliy laa taxzan ha murugoon in allaha macana laa taxzan laadaas waxaa la oranayaa laa fi nahyi laa naahiya taxzan ficil mudaaric majzuub bila naahiya wacalaa amri jasmi asukuun laa taxzan faacilku waa anta rabbanaa laa tuaakhidnaa rabbanaa laa tuaakhidnaa waa munaada wey rabbi yaa rabbanaa rabbi mudaaf naana mudaaf ilayh laa tuaakhidnaa laadaas duca ayaa la oranayaa tuaakhid waa ficil mudaaric majzuub bila adducaa wa calaamaة jasmihi الsukuun tuaakhid faacilku waa anta naadan waxay noqonaysaa markaasi mafcuul bay noqonaysaa naadaa marka ducaaya maxaa loo leeyahay lanna waa khiطaab min alcabdi ilىa rabbihi waa khitaab uu la khitaabayo addoonku rabbigiis marka lama oran karo addoon baa rabbigi wax ka reebaya lama oran karo ta'aduban ayaa loo leeyahay yani waxaa weeyaan duca ayaa loo leeyahay wa ilaa waa isla meeshii laada hore oo ku dhacaysa nahyiga nahyi lagu sheegayo iyo ducada midda lagu sheegayo waa isla meeshii camalku waa isla meeshii laakiin cidda lala khitaabayo ayaa markaa iskhilaafaysa rabbi haddii lala khitaabayo laadaas ducaa'iya ayaa la ohanaya wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wاljawaazimu jawaazimtii ثamaaniyata cashara waa sideed iyo toban thamaaniya waa waa mebni cadadkaas waa mebni weeyaan thamaaniya waxay mebni u noqotay waxay shabahday xaraf oo xagga waxay ka shabahaysaa iftiqaarka waayo casharay u baahantah sida ismiga mawsuul mebni u noqday bay mebni u tahay casharana waa mebni liannahaa waxay shabahday xaraf xarfu cadaf bay shabahdayoo bimansilati lwaaw way taallaa bimansilati lwaaw ayay taalla xarfu cadaf booskiisa ayay taallaa marka labadu waa mebni weeyaan hal xarakaa la saaraya amaaniyata cashar waana khabarkii wa hiya noocaan laba nooc wey jaazibun mid jasminaya lificlin waaxidin hal ficil wa jaazimun mid jasminaya lificlayni فاأول kan hore سبcaة todoba weeye wahuwa lm weyaan lm weeyaan xarفu nafyi وajaزmi وaqalbi lm yelid tusaale waxaa weyaan lm yelid lm yelid walam yuulad weye shaahidku waa yelid lamta lagu jazmiyey walam yuulad shaahidku waa yuulad oo lm lagu jazmiyey walam yakun shaahidku waa lm oo yakun lagu jazmiyey walama weye naxو lama yaqdi ma amara shaahidku waxaa weye yaqdi oo lama lagu jazmiyey weye waa alam wey naxو alam nashrax laka sadrak shaahidku waa nashrax oo alam lagu jasmiyey wey w alma wey ka qowli ka qowli shaacir calىa xiina waqti caatabtu aan canaantay almashiiba yani waxa w ciradii baan canaantay ciradoydii baan canaantay ama almashiiba odaynimadii baan canaantay calى asiba waxaan ku canaantay iilashada ay ka iilanayso wanaaggii ama waxaan ku canaantay calى asiba caruurnimadaan ku canaantay naftii ama odaynimada inay samaynayso ficla asibyaan ama calaa sibaa iilashada ay xumaanta iyo shahawaadka u ilanayso ayaan ku canaantay wa qultu waxaan idhi alamaa asxu anoo naftayda la khitaabaya alamaa asxu miyaanan baraarugeyn oo xumaanta miyaanan ka miirsanayn walxaal ashaybu ciradu waazicun ay tahay mid wax reebta oo qof markay ciro ka soo baxdo inuu xumaanta isaga haraali doonaya marka anoo ciro iga soo baxday ba haddana waxaan u dhaqmayaa ka sibyaan oo kale oo waxay samayn jireen caruurtu ayaan samaynaya walaam amr waducaa weeyaan naxwu liyunfiq duu saacati weeye oo ficilka yunfiqa laamkaasi amarka ayaa markaa jisminaysa liyaqdi calayna rabaka weye yaqdi waxaa jisminaysa laamkaasi laam ducaa ayaa jisminaya walaa weye fi nahyi laam amr waducaa weye walaa fi nahyi waducaa weye wax jisminaya laa weeye fi xaalay ku sugnaatay iyo waducaa duca xaalay ku sugnaatay naxwu laa taxzan weeyaan laadaasi waa waa nahiyo rabbana laa tuaakhidna laa tuaakhid ladaas waxaa la ohanaya duca ayaa la ohanaya taa horena waa naahiyo weeye walabu alab wa waa jasminaya waa alab idaa saqadat ilfaau alab wuxuu jasminayaa idaa saqadat markay dhacdo alfaau fadi min almudaarici mudaaric markay ka dhacdo mudaaricaasoo bacdahu bacda alab alab gadaashii ahada oo waqusida bihi ficilkaasi looga qasdo aljazaau jaza looga qasdo naxu tacaalow atlu weeyaan wa qowl shaacir weeye qifa istaaga nabki waan ooyeynaa waxaan la ooyeynaa min dikraa xabiibin ay min dikraa maxbuubin mid la jecel xusuustiisa ayaan la ooyeynaa iyo manzilin wa manzilin guri xusuustiisaan la ooyeynaa gurigaasoo bisikdiliwaa bacaadku meeshu ku dhammaado ku sugan bayna dakuuli xaalu ahday manzilkaasi dakuul meesha la yidhahdo iyo faxowmal ayuu udhexeeyaa gurigaas halkan wuxuu sheegayaa sheekhu raximah اllahu tacaala waxyaalaha wax jismiya waxaa ka mid a ah dalab waa goorma muxuu dalab wax jasminayaa waa haddii fa'dii ay ficilkii ka dambeeyey dalabka ficilka gadaashiisa dhacayay haddii fado ka dhacda wey jasmina looga qasto hore waxaan usoo aragnay fada loo yaqaan fau sababiya gadaasheeda waxaa asturan an mudmaratan wujuuban an baa la qadaraya antan waa waajib istitaar antaa ficilkii mudaaric bay nasbinaysaa laakiin shuruudda waxaa ka mid ahayd waa in lagala hormaraa sideed shay mid ka mid ah ama eh, sagaaشhi mid ka mid ah nfyi iyo طalb waa in lagala hormaraa طalabka waxaa ka mid ahaa amar ayaa ku jira haddii marka ficil طalb uu hormaro oo ficil fa wata uu gadaashisa dhaco ficilkaa dambe waa la nasbinayaa maala waxaa tihi aayaddan ama hadalkan shaacirku kifaa nabki kifaa fanabkiya ayaa la odhan lahaa fanabkiya fanabkiya maxaa loo nasbiyey markaasi fanabkiya alfaau faau sababiya la ohan lahaa nabkiya ficil mudaaric mansuubu bian mudmaratan wujuban bacda faai sababiya soo waadix maaha ficilkaasi waxaa nasbin lahaa an mudmaratan wujuban bacda faai sababiya maxaa yaele dalab baa ka hormar mar hadduu dalab hormaray ficilkiina dambena faau sababiye uu wato ficilkaa dambe waa la nasbinayaa an mudmaratan baa lagu nasbinayaa haddaba faadii haddii la waayo oo ficilkii dambe faadii faau sababiyad way dhacday waa idaa saqadat ilfaau fadii gadaasheeda anta lagu qadari lahaabaa la waayba dalabna waa hormaray maray maxaa la yeelayaa marka ficilkan dambena oo fadu ay ka dhacdeen jaza looga qasdayaa abaalgud iyo abaalmarin ayaa looga qasdayaa waxay noqonaysaa kaa dambe in la jasmiyo meeshii la nasbin lahaa waa la jasminayaa meeshii la nasbin lahaa waa la jasminayaa waa tacaalow atlu weeye tacaalow waa ficil amar mabniyu calaa xadfi nuun wowna faacilkii weye atlu wuxuu noqonayaa jawaab shari buu noqonayaa majzuum bialab oo calaama jazmiya xadfu xarfu cila atlu og baa la xadfay atlu ficil mudaarac majzuumu waana jawaab alab weeyaan marka maxaa wax jasminaya sheekh wuxuu le waxaa jasminaya alabkaas tacaalow alabkaasa wax jasminaya atlu waxaa jasmiyey dalabka ka hormaray atlu waxaa jasminaysaa tacaalow oo alab oo ka hormaray kifa nabki waxaa jasminaysaa dalabka ka hormaray baa jasminaya saas waa qowl qowl labaad baa jira ohanaya kaa ka saxiixsan waxaa qadaran in shardiya iyo ficlu shardi baa qadaran in shardiya iyo ficlu shardi baa qadaran ficilkan dambe oo atlu iyo nadkina waa jawaab shardigii weeye waa jawaab shardigi oo wuxuu noqon lahaa in ta'tuunii tacaalow atlu in ta'tuunii inta waa shardiyadii ta'tuunii waa ficlu shardigii atlu waan akrinayaa marka inuu yahay jawaabu shardi buu ku jasmisan yahay inuu jawaabu alab yahay kuma jasmisna waxaa la mid a ah qifaa nabki nabki waxaa jasminaya adawaatu shardi iyo ficlu shardiga iyo qadar oo muxuu noqonayaa inqifaa haddii aad istaagtaan intaqifaa haddii aada istaagtaan nabki waan ooyeynaa marka qowlkaas ayaa ka xoog badan in la yidhaha dalabkan laftiisa ayaa ficilkan jasminaya in la yidhaahdo maya طلبk wax ma jasminaye meesha waxaa qadaran adawaaت الشharط iyo ficlu shar baa wada qadaran ficilkan meesha yaalo oo dambana wuxuu noqonayaa jawaaب الشharط ayuu noqonaya lakin k waa qowl jira walow laga xoog badan yahay ayb marka dalabku marka haddii lagu socdo sidaa sheekhu ku socdo dalabka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha hal hal ficil jasmiya ayuu ka mid yahay marka atlu iyo nabki labaduba dalabkaa kifaa iyo tacaalow ayaa jasminaysa walabu alab baa wax jasminaya idaa goor ayuu jasminayaa saqdat ilfaau fadu ay dhacday fadan uu sheegaya waa tee waa faa sababiyadii wey haddii faa sababiya meesha ay dhici lahayd ficilka ka dambeya marka maxaa la yeeli lahaa waa la nasbin lahaa waxaan lagu nasbin lahaa an mudmaratan wujuban bacda esh bacda faa sababiya waa faa sababiya marka ay ka hormartay yan waxa way alab uu ka hormaray waana soo marnay alab hadduu ka hormaro in markaasi faa sababiya gadaasheeda an mudmaraa ficilkii lagu nasbinayo idaa saqadat markay dhacdo ayuu alab wax jasminayaa idaa saqadat ilfaawfaadi markay dhacdo min almudaarici mudaarica ay ka dhacdo mudaaricaasoo bacdahu ay bacda alab alab gadaasha ku sugnaaday oo waqusida looga qasto bihi bilficli lwaaqici bacda alabi ficilka alab gadaashi dhacay looga qasto aljazaau jaza looga qasto ayib naxw tacaalow kaalaya atlu waan akrinayahay marka imaanshaha imaanshihiinu markaad ii timaadda waxaan idinkuu abaalgudayaa inaan idinku akriyo atlu maa xarama calaykum qul tacaalw atlu maa xarama rabukum calaykum marka abaalgudku wuxuu noqonayaa waqusd aljaza markuu le saasaa looga jeedaa yacni ficilkaa hore markii la sameeyo ayuu kani ka dhalanayaa haddaad ii timaadaan jazihiina wuxuu noqonayaa atlu maa xarama rabukum calaykum wa qowli shaacir weeyaan waa imru qifaa nabki yani qasiidadiis macruufka ahayd oo mucalaqaad ka mid ahayd mucalaqaat alcashara baa ka bilaabanaysa qifaa nabki qifaa istaaga nabki waan ooyeynaaye min dikraa xabiibin ay min dikraa maxbuubin mid la jecel yahay xusuustiisaan la ooyeynaa wa manzilin wa dikraa manzilin guri xusuustiisaan la ooyeynaaye istaaga gurigaasoo bisikti liwa alliwa waa bacaadka weeye bacaadka meeshuu ku dhamaado siktuhuna oo meeshuu ku dhamaado wey bisikti luwa gurigaasoo ku yaala bacaadku meeshuu ku dhamaado bayna dakhuuli xaalu ahaaday meesha dakhuul la yidhaahdo iyo faxawmala meesha xawma la yidhaahdo xaaluu ku sugan yahay gurigaas gurigaan xusanayno meeshuu bacaad ku dhamaado ku yaalaa oo waa dakhuul iyo xawmal buu udhexeeyaa macnuha saas wey marka shahid waxaa weeyaan nabki in la jasmiyey difa waa ficlu alab ficlu amar mabniyun calى xadfi nuun alifkuna faacilkii wey nabki waa jawaabu طalb majzuumu wa calaamaة jasmi xadfu xarfi cila wahuwa lya nabkii ayuu ahaa xadfu xarfi cila aلthaani qeybta labaad wahuwa kaasna maa qeyb wey yجzimu jasminaya ficlan laba ficil jasminaya axadda cashara weye wahuwa in weeyaan naxwu in yashaa yudhibkum wma weye naxو ma tafcalu min khayri yaclamhu اllah wman weeye naxو man yacmal suuءa yujza bih wmahma weye ka qowlihi وanaki mahma taأmur اqلba yafcali waid ma weye naxو id ma taqum aqum وأyu weeye naxو أya ma tadcuu falahu الأsmاء الxusنى wmatىa weye ka qowlihi matىa adc الcimaamaةa tacrifunii وأyaana weye ka qowlihi faأyaana ma tacdil bih الriixu tanzili halkan wuxuu ka hadlaya sheekhu raximah الlahu taعaalى jawaasimta qeybtii labaad laba qaybood ba inoogu qeybiyey qeyb hal ficil jasminaysa iyo qeyb laba ficil jasminaysa labadaa ficil laba mudaaric bay noqon karaan laba maadi bay noqon karaan ka hore maadi ka dambena mudaaric ka hore mudaaric ka dambe maadi inta waa noqon karaan maadiyeyni aw mudaaricayni tulfiihimaa aw mutakhaalifayni malig wuxuu leeyahay wamaadiyeyni aw mudaaricayn waxaad ku ogaanaysaa labada ficil inay yihiin laba maadi ama laba mudaaric aw mutakhaalifayn ama laba iskhilaafsan oo maadi iyo mudaaric lakiin maxay isku khilaafayaan waxaa isku khilaafaya laba mudaaric markay yihiin waa la jasminaya wixii doona lagu jasmiyo ama sukuun ama xadfu nuun ama xadfu xarf cilla lagu jasmiyo waa majzuub haddii laakiin maadiyeyn ay noqdaan ama maadi mid ka mida ah uu noqdo waa majzuumun maxalan lafdigu waa mebni lakin maxalku ka jasmisay fii maxali jasmin baa la ohanaya marka labada ficil ayay markaasi jasminayaan adawaadkaasi labada ficil jasminaya waa kow iyo toban adaad wey kow iyo toban adaad weeyaan kow iyo tobankaas waxay isugu jiraan waxa weeyaan xuruuf iyo asmaa bay isugu jiraan xuruuf iyo asmaa ayay isugu jiraan asagaa inoo soo wada wa arki doona insha allah xuruuf iyo asmaa bay isugu jiraan xuruuftaas waxaa laisku waafaqsan yahay inay in xaraf tahay waa laisku waafaqsan yahay qaybtii aan soo marnay dhammaantood xuruf marka laga reebo inta kale xuruuf bay wada ahaayeen xuruuf bay wada ahaayeen waa laisku waafaqsanaa kuwan laakiin yani in waa laisku waafaqsan yahy inay xaraf tahay id maana sida raajixa waa inay xarafta ayib mahmaa sida raajixa waa ismi inta kalena waa asmaa weeye inta kalena waa asmaa marka id iyo idmaa iyo in labadaasaa laba xaraf ah oo inna waa bilitifaaq id maana waa cala asax inta kale waa asmaa markuu soo tiriyo wajzin bin waman wamaa wamahma ayun mataa ayaana ayna idma waxayumaa ana وxرف idmا xarف wey idmا qowlkaasu maray kain in bay lamid ta kain in bay la mid tahy وbاqي الأdawاaتi asmا bu inta kale waa asmا inta kale waa asmا marka in iyo idmا laga yimaado inta kale asmا weeyaan mahma waa isku hayaa lakin calى الaصح waxaa wey waa inay ism tahay wey manta waxay ku dhacaysaa لilcaalim maada waxay ku dhacaysaa لغayr الcaalim sida macruufka caaqil iyo غayru caaqil ba la yihah lakin waxaa ka fiican caalim iyo غayru caalim maadaama mantu all loo isticmaalo oo all markaasi man loo isticmaalo allna sifaatkiisa caaqil ka mid maha sifaat اllahi caaqil kamid ilahi caaqil laguma sifeeyo laakiin caalim waa lagu sifeeya wa huwa samiic marka maadaama an loo isticmaalo allna markaas caalim ay ka mid tahay usaaftiisa marka waxa fahanaya waa mantu waa lilcaalim maaduna waa ligayr اcaalim ayaa la oranaya mataa iyo ayaana waa ظرف زmاn matىa iyo ayaana waa ظarفu زmاn ayna iyo ana iyo xayثu maana waa ظarفu makaan oo matىa goortii iyo ayaana goortii ayaa la ohanaya ayib ayna iyo ana iyo xayثu maana meeshii baa la ohanaya ayuna waa bxasabi ma yudaaf waa wx loo idaafeeyo haddii darf loo idaafeeyo darf bay noqonaysaa darfu zamaan ama darf makaan kii loo idaafeeyay noqonaysaa haddii loo idaafeeyo caaqilna caaqil bay ku dhacaysaa ama caalim bay ku dhacaysaa haddii loo idaafeeyo hayru caalimna hayr caalim bay noqonaysaa marka ayun bixasabi maa yudaaf ilayha ba la yihah wixii loo idaafeeye wey marka kuwa kale sidaas ayay markaa u kala baxayaan kadib wuxuu bilaabay marka tusaalayaashii in buu ku bilaabay in waa xarfu sharطi yجزم فiclayn الأول فicل شharط والثاني jawaaبه وجزاؤه يشhاء waa فicل مضارع مجزوم بn وعلاaمة جزمha السكون فicل شharطi wey يذhibna waa jawaaب شharطigii مجزوم وعلاaمة جزمha السكون يذhib in يشhاء فاacilku wa huwa يذhib فاacilku wa huwa kumna mafcuul bay noqonaysaa maadu wuxuu inoogu miثaaliyey وma تfعalu min khayri yaclamhu الlah tfcalu maadu maadaama ism ay tahay ficilka tfcalu waa ku camal falaya mafcuul buna ka dhiganaya tfcalu waa ficl iyo faacil maaduna waxay noqonaysaa mafcuul muqadama waana adaatu sharطi waa ismu sharطi yجزم ficlayn alأwl ficl sharط والثاني jawaabuhu wa jaزaؤuhu tfcalu marka maadaa lagu jismiyey min khayri jaar iyo majruurkaasna tfcalu baa lagu tacalujinaya yaclam waa jawaabtii weeyaan yaclam waa jawaab sharطi majzuum bma w calaama jزmi الsukuun allah waa faacilkiina allahu ayaa faacilkiia hudana mafcuul weeyaan man wuxuu noogu miثaaliyey man yacmal suuءa yujزa bih man yacmal manta waxay noqonaysaa ismu sharطin mar hadday ismu shardi tahay maxal bay yeelanaysaa waa mebni waa mebni Eh, horan usoo marnay inay markaa shabahday eh, yani xaraf xarafkaas waxa weye in shardiya ayay shabahday marka eh, waa waa mebni laakiin maxal bay leedahay marka hadda waa maxalu rafcin mubtada bay noqonaysaa yacmal ficil mudaaric majzuuma biman wa calaamati ismi asukuun yacmal faacilku waa damiir mustatira manta u noqonaya su-anna mafcuulkii weeye yujza waa jawaabu shardigii weeyaan majzuuma biman wa calaamati xadfu xarfi cila oo marka aliftii ayaa laga xadfay yujza waa jawaab shardigii waana ficil mukayru siiqa weeyaan naib faacilkiisna waa damiir bihina waxaa lagu tacalujinaya yujza ayaa lagu tacalujinaya marka waa mukayru siiq waana jawaab shardi wey mahma wuxuu tusaale ugu soo qaatay wa anaki mahma ta'muri اlqalba yafcali waxaa ka horeeyey akaraki minii ana xubaka qaatili wa anaki mahma ta'muri اlqalba yafcali akaraki waa imruulqays weeye akaraki ma waxaa ku kadiyey minii xaggayga ma waxaa kaa kadiyey ana xubaka jacaylkaagu inuu yahay qaatilii mid idilaya wa anaki adigu mahmaa wax kastoo ta'muri اqalba qalbiga aad amarto yafcali inuu samaynayo ma arrinkaasaa ku dagay maya yani waxaa weeyaan faatimu mahlan bacda hada tadaluli wain kunti qad asmacti sarmii faajmilii marka shaahidku waxaa weeyaan wa anaki mahmaa taأmuri اqalba weyaan taأmuri اqalba taأmuri waa ficlu shardigii majzuumu mahmadu waa ismu shardi waana yجزم فiclayn aأول فicل شharط والثاني jawaaبه wa جزاؤه isaga laftiisu waa ismi calى صaحيiح waa ismi wuxuuna yaalaa في maxal rafci mubtada ayuu yaalaa taأmuri waa ficl shardigii weye majزum calaama jزmi xadfu nun iyaduna waa faacilkii alqalbna mafcuulkii weyaan yafcal waa jawaab shardigii weyaan waa jawaab shardigii weeyaan jumlada wada socota jumlaة الsharطi والjaزاء oo wada socota ayaa marka waxay noqonaysaa khabarkii manta mahmaa khabarkeedii ayay noqonaysaa waa calىa qowl qowl kale wuxuu leyahy may waa shardiga keligiisa noqonaya qowl kale may jawaab keligiisa noqonaya waxaa ka mida idma idma waa xarf waa xarfu shardi jaazim wuxuu noogu tusaaliyey idma taqum aqum idma xarfu shardi jaazim yجزim ficlayn taqum ficl mudaarc majzuum bidma wa calaama jزmi الsukuun taqum anta way faacilku aqumna waa jawaab shardigii majzuumun wa calaama jزmihi الsukuun faacilkuna waa ana ayun weeye ayun weeyaan wuxuu noogu miثaaliyey أya ma tadcuu falahu الأsmاء الxusنى أyan waa ismu sharط yجزم ficlayn aأwl ficl shart والثاني jawaabuه wa jaزaؤه mowdican oo kale mafcuul bihi bay noqonaysa lafteedu أya ma maaduna waa sila tawkiid yani zaa'id qur'anka lama yihahdo sila tawkiid ba la yihahdaa tadcuu waa ficil mudaaric majzuum بأyan wa calaama jزmihi xadfu nuun woguna waa faacilkii falahu الأsmاء الxusنى alasmaaء waa mubtade muahara alxusnana waa sifo lahuna waa khabar muqadama weeye faduna waa raabiطatu lijawaab shardi jumladaa dambe oo mubtadaha iyo khabar ka kooban oo waxay noqonaysaa fii maxali jasmin jawaab shardi isagaa inoo soo wada mawaadic waxa weeyaan jawaabta fa lagu daro meel kasta maha waa mawaadici gaara ah, asaga inoo soo wada mataa weeye waxyaalaha wax jasmiyaha mataa weeyaan waxay jasminaysaa waa ismu sharطin waxay jasminaysaa laba ficil mataa adac ficilkaasi waa ficilu shardigii weeyaan adac waxaa loo kasriyey liiltiqaaءi saakinayn faacilku waa ana alcimaamatana wuxuu noqonayaa mafcuulkii tacrifuunina waa jawaabti weeyaan majzuum majzuumun calaama jasmi xadfu nuun iyaduna waa faacilkii waa jawaab shardigii weeye marka mataadu waa darf weeyaan waa darfu zamaan adac baana ku camal falaysa adac ayaa markaasi lagu tacalujinayaa ayib ayaana weye ayaana waxay jasminaysaa ayaana laba ficil faayaana maa tacdil bihi الriixu tanzili faayaana maa tacdil bihi الriixu tanzili tacdil waa ficil shardigii tanzilna waa jawaabu shardigii ayaana waa darfu zamaan weeyaan ayaana goor kasta ayaana wakti kasta maaduna waa zaaid bay noqonaysaa tacdilna waa ficlu shardigii ariix baa faacilkii ah bihi jaara majruurkan tacdil baa lagu tacalujinaya tanzilna waa jawaabkii tanzil hiya ayay markaa noqonaysaa faacilkeedii marka waxay isugu jiraan adawaadkan hadda noo miaaliye in oo markaasi xaraf ah iyo maa oo ismi ah oo hayru caaqil ku dhacaysa ama hayru caalim ku dhacaysa man oo ismu shardi ah oo ku dhacaysa caalim mahma oo markaasi ismi ah ismu shardi ah idma oo markaa xarfu shardi ah iyo ayun oo bxasab ma yudaaf iyo kuwa kaleo markaa duruuf ah aلثaanي qeybta labaad wahuwa asagu ma qeyb wey yجzimu ficlan laba ficil jasminaya ثaanigaas aلثaanي aلثaanي mubtado weeyaan axada caشhara khabarkiisa ah wahuwa maa yجzim ficlayna waa jumla muctarida weeye wahuwa kaasi in weeyaan naxو in yasha yudhibkum wma weye naxو wma tafcalu min khayri yaclamhu الlah wman weye naxو man yacmal suuءa yujزa bih wmahmaa weye shaahidkuna waa in yasha yasha oo ficil shardigii ah iyo yudhib oo jawaab shardigii ah wma tafcalu shaahidku waa tafcalu oo ficil shardigii ah iyo yaclam oo jawaab shardigii ah ayib man naxو man yacmal suuءa yujزa shaahidku waxa weye yacmal oo ficil shardigii ah iyo yujزa oo jawaab shardigii ah wmahmaa weye ka qowlihi ka qowl shaacir waanaki mahma taأmuri اqalba yafcali waa mahma oo camal falaysa taأmuri oo ficil shardigii ah iyo yafcal oo jawaabu shardigii ah waidma weye naxو idma taqum aqum waa idma oo camal falaysa oo taqum ficil shardigii u yahay aqumna jawaab shardigii u yahay wa ayun weeye naxو ayan maa tadcuu wa ayan oo camal falaysa oo tadcuu ficil shardigii u yahay falahu اasmaaء اxusnaana jawaab shardigii wey jumladaasi wamataa mataa weye ka qowlihi mataa adc اcimaamata mataa goortii adac aan dejiyo alcimaamata cimaamadii tacrifuunii waad i garanaysaa waxaa ka horeeyey ana ibnu jala wa طalaacu hanaaya ana anigu ibn jala ibnu jala ninkii jala la ohan jiray inankiisii baan ahay wa طalaacu hanaaya meelaha sarsare kii fuulay oo korayey baan ahay ayib mataa adac markaan iska dhigo alcimaamata cimaamadda markaan iska dhigo tacrifuunii waad i aqoonsanaysaa marka shahidka waxaa weeye adاc iyo tacrifuunii oo ficlu shardigii jawaab sharigi markaa kala noqonaya ayaana way ka qowlihi ka qowl shaacir faayaana ma tacdil bihi riixu tanzili waxaa ka horeeyey ida nacjat اcajfaau kaanat bikafratin faayaana ma tacdil bihi riixu tanzili idan idaa kaanat الnacjatu nacjadu waa laxda weeyaan laxdii alcajfaau markaasi weyd ahayd kaanat hadday ahaato bikafratin mid ku sugan meel cidlo ah ayib alwaaxidaةu min الضأni idaha midda ka midkaa ayaa waxaa la yihah nacja ama samiin ayib alcajfaau markaasi weyda ahayd kaanat haddii ay ahaato bikafratin meel cidla oo bahgooyaa mid ku sugan ida kaanat الnacjatu sameentii alcajfaau weyda ahayd kaanat hadday ahaato bikafratin meel cidla mid ku sugan faayaana wakti kastoo waxa weeyaan tacdil mad waa zaa'id faayaana wakti kastoo tacdil ay la iilato bihi binacja alriixu dabayshu ay la iilato tanzil waa iska degeysa ah yani meel kastoo dabayshu ay la aado yani laxdaasi waa lax weyd ah awooddeeda aad bay u yar tahay marka yani iyadoo meel bahgooya isaga sugan hadday dabayli ku dhufato dabayshaa meeshay la aadda iska aadaysaa buu ujeedaa dabayshaas ka wadanaysa midig iyo bidix bariya galbeed meesha doontay la aadaysaa fa ayaana maa wakti kastoo tacdil ay la iilato alriixu dabayshu bihi binacja tanzil way degeysaa wa ayna weeye naxwu aynamaa takuunu yudrikum اlmowt wa anaa weye ka qowlihi ka qowli الshaacir faasbaxta anaa taأtiha tastajir biha tajid xaطba jazla wa naara taأjaja faasbaxta waxaad ahaatay anaa taأtihaa meel kastoo meel kastood oogu timaado qabiilkaasi tastajir biha aad magan gasho biha biاlqabiila tajid waxaad helaysaa xaطban xaabo jazlan waaweyn wa naaran baad helaysaa ta'ajaja huraya oo markaa shidmaya ayaad helaysaa naaran ta'ajaja naar bimacnaa ishtacal ayaa loo jeedaa yani wuxuu ku faanayaa in markaas dadka ay wax siiyaan oo markaa dadka ay marti qaadaan marka wuxuu leeyahay reerka iyaga meel kastood ugu timaado ood markaas magangelyo ka dalabto waxaad arkaysaa guriga waxaad ogu imaanaysaa xaabo fara badan iyo dab shidan baad ogu imaanaysa macnaa waa lagu marti soorayaa buu ujeedaa marka shaahidku waxa weeyaan fa asbaxta anaa tatiha weye anaa waa darfu makaan weye meel kasto tati marka waa ficlu shardigii weye tati ficl mudaaric majzuumu bana wa calaama jasmihi xadfu xarf cil wahuwa lyaa faacilku waa anta tatii buu ahaa tatii tastajir waa laga bedelaya waa bedel oo tati baa laga bedelaya tajid baa jawaabkee marka tajid xaabana waa mafcuulkeedi weya tajid xaaban jazlina waa sifo wa naaran xaabkay ku casfan tahay tajidana waa waxaa weeyaan waa فicل maaضي jumlad waxay noqonaysaa في محل نصب مفcuل ثاني bay noqonaysaa marka waxaa weeyaan تأتي iyo تجid weeyaan وxayثumaa weeye ka qowlihi ka qowl الشhaacir xayثumaa تstaqim yuqadir laka الlahu نajاaxا fي gaabir الأزmاni xayثumaa تstaqim meel kastoo aad toosnaato oo aad ku toosnaato sharciga ilaahay yuqadir wuxuu qadarayaa allahu ale laka adiga wuxuu ku qadarayaa najaaxan guul ayuu ku qadarayaa fii gaabir الأزmaani zamanada soo socda ayuu ilahi wuxuu kuu qadaraya markaasi waxa weya najaax buu kuu qadaraya khaabirku waa alazmaan almustaqbala waa zamanka mustaqbalkaaba loo jeedaa shaahidku waxa weyaan xayumaa tastaqiim tastaqiima markaasi xayumaa ay markaasi jasminayso ayib iyo yuqadir oo markaa jawaabkii ah tastaqiim iyo yuqadir labaduba xayu ayaa markaa jasminaysa wuxuu sheekhu hadihi adawaatu adawaadkani alixdaa cashar ee kow iyo tobanka kuluhaa dhammaan asmaa weye ilaa in wahidma weya fa inahumaa xarfaani laba xaraf weeye in waa lisku waafaqsan yahay idmaana waa cala asax weeyaan wayusama waxaa lagu magacaaba alficlu awalu ficilka hore sharطan shardi baa la yihahdaa shardi maxaa loogu bixiyey wadalika lana liannahu calaamatu calى wujuudi ficl الثaanي ficilka labaad inuu joogo ayuu calaamad u yahay wاlcalaama tusama sharطan calaamaduna shardi waa la yihahdaa wayusama الثaanي jawaaban ka labaad jawaabna waa la yihahdaa wayusama الثaanي ka labaad waxa lagu magacaaba jawaaban jawaab baa lagu magacaaba yusama jawaaban wajazaan tashbiiha lahu bijawaabi suaal waxaa lagu shabahaya su-aal laga jawaabayoo kale ayaa lagu shabahaya wajazaan jazana waa la yidhaahdaa yani wuxuu noo tilmaamaya sheku raximah اllah adawaadka waxaa ka mida ayna ayaa ka mid ah ayna wuxuu noogu tusaaleeyay aynamaa takunu aynamaa waa darfu makaan weeyaan takunu waa kaanadii naaqiska ahayd waana ficlu shardiga oguna waa ismigeedii yudrikum waa ficlu shardigii oo majzuum wa calaama jasmiga xadfunuun oguna waa ismigii yudrikum waa jawaabkii yudrikum waa jawaabkii weeyaan aynamaa waxaa ku camal falaysa takuunu ayaa ku camal falaysa takuunu ayaa ku camal falaysa yudrikum waa jawaabkii aynamaa ayaa jasminaysa almowt waa faacilkiina kumtun mafcuulkeedii weeyaan marka aynamaa oo ismu shardi ah oo darfu makaanah waxay ku camal fashay takuunu iyo yudrikum ayay jasmisay ka hor waa ficlu shardi ka waa jawaab shardi yani adawaadka kuxiga waxa wey waa ana ana waxay jasmisay taأti iyo tajid iyo tajid labadaas ayay markaasi jasmisay anana waxay noqonaysaa ismu sharطin waxaanu ka camal falaysaa taأti baa ku camal falaysa darfnimo aya marka ugu camal falaysaa oo taأti ba marka lagu tacalujinaya xayثumaa tastaqim tastaqim iyo yuqadir labadaasi xayثumaa oo darfu makaanah ayaa markaa jasminaysa intaa markuu inoo sheegay wuxuu inoo tilmaamay adawaadkani kow iyo tobanka waa kuwii labada ficil jasminayay weeyaane waa wada asmaa marka laga reebo in iyo idma marka laga reebo in waa bilitifaaq idmaana waa cala asax labadaasi waa laba xaraf weeyaan waa laba xaraf wey labadaas labada ficul ay jisbinayaan mid waxaa la yihahdaa ficlu shardi waa ka hore ka dambana waxaa la yihahdaa ficlu aljawaab ama ficlu aljaza ayaa la yihahdaa ficlu eh, shardi waxaa loo leeyahay shardigu waa alcalaama calaamad wuxuu yahay ficil labaad inuu joogo ayuu markaa tusinayaa ka dambe waxaa jawaab loo leeyahay waxaa lagu shabahayaa jawaab suaal ayaa markaa lagu shabahayaa jawaab suaal ayaa lagu shabahayaa marka intaas ayuu sheekhu noo tilmaamay wa ayno wey adawaadkii ayna ka mid ah naxو aynamaa takunu yudrikum shaahidku waa takunu yudrikum wey wa anaa weye ka qowlihi faasbaxta waxaad ahaatay anaa taأtihaa meel kasta oo ugu timaado reerkaasi tastajir ka bedel tastajir bihaa aada magangelyo ka dalabto tajid waad helaysaa xaaban xaabaad helaysaa eh, xaabkaasoo jazlan waa weyn wa naaran baad helaysaa dabbaad helaysaa dabkaasoo eh, tajaja markaasi yani huraya ayaad helaysaa marka waa tajid iyo tati weyaan tati iyo tajid waxayumaa weye ka qowlihi ka qowl shaacir xayumaa tastaqim meel kastood ku toosnaato sharciga ilaahay yuqadir illaahu alla wuxuu qadaraya laka adiga wuxuu kuu qadarayaa najaaxan guul ayuu kuu qadaraya wuxuu kuu qadarayaa guusha fii kaabir اazmaani zamanka mustaqbalka ayuu kuu qadarayaa guul oo haddii lagaa helo wanaag iyo khayr yani waxaa weeyaan yani wanaag haddii lagaa helo iyo khayr oo daacada ilah aad ku toosnaato waxaa lagugu abaalgudayaa yani wanaag hal jazaء اlإxsaani ilى اlإxsaan man camila صaalixا min dakri aw unhى wa muminu falanuxiyanahu xayaaةa طayiba man camila صaalixا min dakri aw unhى wahuwa muminu falanuxiyanahu xayaaةa طayiba marka alla wuxuu kuu qadarayaa najaax iyo guul fii kaabir الأزmaan الزmن الغاabir waa zmnka markaa soo socda mustaqbalka weeyaan wa hadi adawaatu adawaadkani alixdaa cashar ee kow iyo tobanka kuluhaa dhammaan asmaaء weeye ilaa in iyo idma mooyaan fainahumaa labadaas xarfaan weye wayusama waxaa lagu magacaba alficl awalu sharطan ba la yihahdaa wayusama thani ka labaad waxaa la yihahdaa jawaaban ba wajزana waa la yihahdaa waidaa lam yaslux اjawaabu jawaabkii hadduu ku haboonaan waayey an yujcala sharطan sharطi in laga dhigo wajaba waxaa waajibaya iqtiraanuhu in lala xiriiriyo bilfaai fa lala xiriiriyo naxو wain ymsaska bkhayri fahuwa calى kuli shayin qadiir in kuntum tuxibuuna اllaha faاtabicuuni wma tafcaluu min khayri falan tukfaruuh ama falan yukfaruuh waa laba qiro wey yani bilya xamza iyo kisaa'i waxay akhriyeen waxa weeyaan iyo xafs can caasim falan yukfaruuh bilya bay akhriyeen kuwa kale waxay akhriyeen falan tukfaruu aw biidaa idaa baa lala xarinaya idaadii alfujaaiya fujaa'iyaday kalada tusinaysa naxw wain tusibhum sayi'aة bima qadamat aydiihim idaa hum yaqnauun idaa hum yaqnauun wuxuu inoo tilmaamaya sheekhu raximah اllahu tacaala jawaabu shardigii yani haddii markaasi shardi uu noqon waayo jawaabu shardigii hadduu shardi noqon waayo waxaa lala xiriirinayaa fa lala xiriirinaya bimacnaa haddii inta jawaabka lasoo qaado booska shardiga la dhigo uu shardinimo aqbali waayo shardigii waad soo qaaday jawaabki waad soo qaaday adowaad shardigi waad ku xujisay shardig aqbali waayo mar hadduu shardi aqbali waayo jawaabkaasi waa in fa lala xiriiriyaa ayib fa waa in lala xiriiriyaa fadaasi meel kasta maaha waa mawaadici gaar ah ilaa lix mawdic ayaa markaasi lala xiriirinaya mawaadicdaas waxaa lagu nadmiyey yani waxaa weeyaan nadmi ismiyatu طalabiyaة wa wbima wqad wbilan wbitanfiis jumladii jawaabka dhacaysay hadday noqoto jumla ismiya ama alabiya ficil alabiya laga bilaabay ama ficil jaamida laga bilaabay sida leyse iyo casaa kuwa lamidka ama maa baa laga bilaabay ama qad baa laga bilaabay ama lam baa laga bilaabay ama xarfu tanfiis baa laga bilaabay toddobadaa mid ka mid ah jumladii dhacaysay jawaabka haddii laga bilaabo jumladaa jawaabka dhacaysa shardi ma noqon karto jumladii jawaabka dhacaysay hadday noqoto jumla alabiya ama ficilka laga bilaabo ficil alabi ah ama ficil jaamid ah ama ficil ma wata ama lan wata ama ficil qad wata ama ficil sin iyo sawfo wata ayaa laga bilaabay jumladaasi shardi ma noqon karto booska jawaabkay dhacday shardina ma noqon karto mar hadday shardi noqon weyday fa baa lala xidhiirinayaa faaul ayaa loo yaqaanaa misaaladu waxay noqonayaan sheekh wax ka mid inoo misaaliyey wain yamsaska bikhayri fahuwa calىa kuli shayin qadiir booskii jawaabka jumla ismiya dhacday waa huwa calىa kuli shayin qadiir huwa waa mubtade calىa kuli shayin qadirna waa khabarkii huwa qadiiru calىa kuli shayin qadiir baa khabarkii ah calىa kuli shayin qadir ba lagu tacalujinaya haddaba jumlada inta la qaado in laguma xejin karo oo lama oran karo in huwa calىa kuli shayin qadiir lama oran karo jumladii jawaabka booska shardiga haddii la dhigo oy aqbali weydo maxaa la yeelayaa jumladaas fa baa lagu daraya jumlada marka aan aqbali karaynin waxa weeyaan aan aqbali karaynin inay booska shardiga dhacdo waxaa ugu caansan toddoba waa kuwa haddan sheegayna wey marka hadda mithaalkan waxaa weeye booskii jawaabka waxaa dhacay jumla ismiya dhacday jumla ismiyana shardi ma noqon karto idan fa baa lagu daraya fa huwa calaa kuli shayin qadir raabita loo yaqaana fadaasi waxaa la mida in kuntum tuxibuuna اllaha faاtabicuuni ittabicuu jumla طalabiye ah ficlu طalb ayaa booska jawaabka dhacay booska jawaabka ficlu طalb baa dhacay طalabka inta lasoo qaado inta laguma xejin karo oo lama oran karo meesha kuntum ay taha lama dhigi karo oo in atabicuu lama oran karo soo waadix maaha mar haddii jawaabku uusan shardi aqbali karaynin fa baa lagu daraya oo faاtabicuunii waa jumla alabiya ficlu alba laga bilaabay fa baa lagu daraya marka faاtabicuunii waa mowdic labaad wey mowdic saddexaad waxa wey wama tafcaluu min khayri falan yukfaruuh wama tafcaluu min khayri falan yukfaruuh jumladii jawaabka lan ayaa laga bilaabay lan jumlada inta lasoo qaado booska shardiga ma dhici karto lama oran karo wamaa lan takfuruu lama oran karo carabi ahaan ma booska shardi ma dhici karto mar haddaysan boos shardi dhaci karaynin maxay noqonaysaa markaasi in fa lagu daro jumladay jawaabka dhacday shardig way aqbali weydey fa waa in lagu daraa marka falan tukfaruu ama falan yukfaruu labada qiro waxaa axyaanan ka naaib noqotaa idaa baa ka naaib noqotaa idaa baa ka naaib noqota yani meeshii fada la gelin lahaa oo lagu dari lahaa ayaa waxaa lagu daraya idaa aan ku darno kuwa kaloo sheekhu usan sheegin wuxuu inoo miaaliyey yani wuxuu inoo mihaaliyey jumladii marka ismiye noqota jawaabkii iyo jumladii oo dalabiyo noqotay iyo jumladii oo lan laga bilaabay waa saddex waxaa la mid ah jumladii haddii markaasi ficil jaamida laga bilaabo jawaabka sida man yazurnii falastu uqasiru fiihi man yazurnii mantu waa shardigii adwaad shardigii weye yazurnii waa ficil shardigii booskii jawaabka waxaa dhacday falastu laysana maxay ka mid tahay afcaasha jaamidka idan fa baa lagu daraya yani jumladii jawaabka fa baa lagu daraya falastu uqasiru fiihi fabaa lagu daraya waxaa la mid ah eh, haddii ma yani jawaabkii ma baa lagu bilaabay sida man yaأti ilaya fama arudhu khaa'iban man yaأti ilaya qofka aniga ii yimaada ma arudhu anigu celin mayo khaa'iban xaaliya mid markaasi yani soo lugo-ay marka jumladii jawaabka dhacaysay ma baa laga bilaabay idan fa ku dar marka fama arudhu khaa'iban dheh juمladaasna booska shardiga ma dhici karto waxaa la mid a ah, haddii qad ay wadato jumlada jawaabka sida man madaxaka bima laysa fiika faqad danak man madaxaka qofka kugu amaana bima laysa fiika waxaan kugu sugnayn faqad damaka waa ku caay shahidka waxaa weeye man madaxaka manta waa adawaad shardigii weeye madaxakana waa ficlo shardigii weeye faqad damaka qad damaka booskii jawaabka qad baa dhacday idan faa ku dar faqad damak baad ohanaysaa waxaa la mida ah sin ama sawfa haddii jawaabtii ay la socoto sida in asa'ta fasatandam in asa'ta haddii aad xumaan samayso fasatandam waad ka nadaamoonaysaa waad ka murugoon doontaa fasatandam eh, marka satandam yani jumladii jawaabka siin baa galay siin ayaa siin baa lagu bilaabay idan marka waa in fa laga hormariyaa waxaa la mid ah in asa'ta fasawfa tandam waad nadaamooneysaa fa baa lagu daraya marka toddobadaas mowdic ismiyatu طalabiyatu wa bijaamidin wa bima waqad wa bilan wa bitanfiisi toddobadaas mowdic mawaadic kalena waa lagu siyaadiyaa waa toddoba mawaadicoo mashhuur ah jawaabkii mid ka mid a haddii uu noqdo waa in fa lagu daraa wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala waidaa lam yaslu hadduu u suubanaan waayo aljawaabu jawaabkii an yujcala sharطan shardi in laga dhigo wajaba waxaa waajibaya iqtiraanuhu in lala xiriiriyo bilfaai fa lala xiriiriyo marka raabi waxaa lasku xiraya jawaabkii shardiga wa lasku fadaas waa loo yaqan raabita loo yaqaana raabitatun bayna ashardi waljawaab bay isku xiraysaa an yujcala shardan wajaba iqtiraanu bilfaai naxwu wain yamsaska bikhayrin fahuwa calaa kuli shayin qadir shaahidku ah yamsaska oo intuu ay jismisay booskii jawaabka jumla ismiya dhacday fa lagu rabtiyey markaas in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii shaahidku waxaa weeye in kuntum waa in shardiya oo kuntu markaa jasmisay booska jawaabka ittabicuunii oo ficil alabi ayaa dhacay fa baa lagu daray fattabicuunii waa jawaab alabkii wey waa jawaab shardigii wey wamaa tafcaluu min khayri falan tukfaruuh ama falan yukfaruuh waa maadaasi laba ficil bay jasminaysaa yafcalu waa ficlu shardigii wowguna waa faacilkii waxaa lagu jasmiya xadfunuun falan tukfaruu isaguna waa la jasmiyey waxaa lagu jasmiye xadfunuun wowguna waa faacilkii baa lagu daray maadaama jumladii jawaabka lan lagu bilaabay aw bidaa aw bidaa waxay la socotaa waidaa lam yaslux اljawaabu an yujcala sharطa wajaba اkhtiraanuhu bilfaai aw bidaa waxaa waajib ah in lala xiriiriyo jawaabkii bilfaai fa lala xiriiriyo aw bidaa idaa lala xiriiriyo idaadii alfujaa'iya tusinaysay kedada wax markaa si kada u dhacay naxwu wain tusibhum sayiئaة bima qadamat aydiihim idaa hum yaqnatuun shaahid waxa weeye in tusibhum intu waa shariyo tusibna waa ficlu sharigii majzuum bi calaam jazmi الsukuun sayi'atu mafaacilkii humta mafcuulkii weeye bima qadamad aydihim waa jaar iyo majruur jumladana waa siladii qadamad aydihimna waa faacilkii shahidku waxa weye idaa hum yaqnutuun humtu waa mubtade yaqnatuuna jumladaas ficliyadana waa khabarkii jumladaas marka waljumlaةu min almubtade wاlkhabr fii maxali jazmin jawaabu sharطi in in jawaab shardigeedu wey jumladu waa ismiye marka maxay marka in lagu rabday sida asalka infaa lagu rabday sida tii aan soo marnay oo kale oo maxay ahayd wa in yamsaska allaahu bikhayrin fa huwa fa baa lagu rabtiyey tanna waa tii oo kale laakiin booskii fada waxaa buuxiyey maanta maxay idaa baa buuxisay idaa hum yaqnatuun ayaa markaasi idaa ayaa booskii fada buuxinaysa wadakara wuxuu sheegay saaxib alajrumiya ajrumiyada saaxiibkeed fi ljawaazima wuxuu ku sheegay kayfa maa buu ku sheegay naxwu kayfa maa tafcal afcal waljasmu biha in wax lagu jasmiyo kayfa madhabun kuufiyin waa madhab kuufi ah walam naqif maanan dul istaagin walam naqif laha calىa shaahidin yani maanan arag calىa shaahidin shaahid iyo makhraati fii kalaami اcarab kumaan arag waqad yujzamu biidaa fii daruurati الshicr waqad yujzamu in la jasmiyaa la arkaa bidaa lagu jasmiye fii daruurati shicr ka qowlihi ka qowli shaacir waidaa tusibka khasaasatun fatajamali halkan shekh wuxuu inoo sheegaya raximah اllahu tacala saaxib اajrumiya wuxuu ku daray waxyaalaha wax jasmiyaha adawaatuljasmaha wuxuu ku daray kayfa maaba ku daray tusaalaha sheekhu soo qaato waxa wey kayfa maa tafcal afcal kayfa ma marka waa ismu sharطin jaazimin tafcal waa ficlu shardigii afcalna waa jawaab shardigii wey tafcal anta afcal ana in wax lagu jasmiyo kayfa ma waa madhab اkufi kuufiyiinta ayaa markaasi madhabka ama madhab basriyiin kayfa ma waxba kuma jasmiyaan sheekh wuxuu tilmaamay shaahid oo maana arag لذلك وxuu ku miثaaliya hadal iska caadi ah. miثaal iska caadiya kayfa ma tafcal afcal baynama kuwa kale uu ku miثaalinaya ima aayة min الqur'an wa ima beyt min الshicr ayuu ku tusaalaynayey laakiin tani ooma helin shaahid carbeed ooma helin marka wax shaahid carbeed omaanan helin oo sheegaya in markaa kayfa ma wax lagu jismiyo marka calaa madhab saaxib اajrumiya isaga wuxuu ku daray min adawaati aljasm ayuu ku daray eh, wuxuuna ku socdaa saaxib اajrumiya madhab اkuufiyiin ayuu ku socdaa ama madhab اbصriyiin maya waana madhabka xooga badan labada madhab madhab basri ayaa ka xoog badan oo masaajid isku khilaafeen oo masail aad u tiro badan inta badan waxaa raajix ah madhabka basriga ayaa raajixa wuxuu sheeku tilmaamay raximah اllah idaa lafteedu waxbaa lagu jasmiyaa laakiin waa fii daruurati الshicr gabay baa lagu arkay wuxuu usoo qaatay beyt waidaa tusibka khasaasatun fatajamali istagni ma agnaaka rabuka biاlghina waidaa tusibka khasaasatun fatajamali istani hina iska dhig mid hodana iska dhig ay adhir اlghina hodantinimo muuji maa aغnaaka rabuka rabbigaa inta hani uu kaa dhigayo istani biاlghinaa yani hodan iska dhig maa aغnaaka rabuka rabbigaa inta hani uu kaa dhigayo mid dadka ka maarma intuu kaa dhigayo hani iska dhig waidaa tusibka haddii ay ku asiibto khasaasaةn baahi fatajamali isqurxi fatajamali isqurxi ay adhir اlghinaa ma agnaaka rabuk ma agnaaka rabuk waidaa tusibka faaqat wafaqru faadhir اljamaal xatى laa yaطalicaka axad bima asaabaka min alxaaja si markaa cidna aysan ku ogaanin yan waxaa weeyaan jamaalkaaga quruxdaada muuji ayuu markaa tilmaamay shahid marka waxaa weeyaan waidaa tusib iyo fatajamal idaa tusib tusib iyo tajamal labadaa ficil ee midna wuxuu yahay ficlu shardigii midna wuxuu yahay jawaabu shardigii marka fi darurat shicr ayaa marka wax lagu jasmiyaa kuwa uu tirinay sheekhu iyadu kuma jirto tirada uu inoo sheegay sideed tobanku inoo sheegay idaadu kuma jirto ayadu way ka baxsanta iyadu wadakara wuxuu sheegay saaxib alajrumiya fi ljawaazim wuxuu ku sheegay kayfa maabuu ku sheegay naxwu kayfa maa tafcal afcal waljasmu biha in wax lagu jasmiyo madhabun kuufiyun weeye walam naqif laha oo maanan arag bimacnaa maanan dul istaagin calىa shaahidin makhraati oo fii kalaami اlcarabi ku sugnaaday kalaamka carbeed yani makhraati sheegaya in wax lagu jasmiyo kalaamulcarab kumaan arag waqad yujzamu in la jasmiyaa la arkaa biidaa wax lagu jasmiyo fii daruurati shicr ha lagu jasmiyo daruurati shicir dani kuu khasabtay oo gabay ah ka qowlihi waidaa tusibka khasaasatun fatajamal waa tusib iyo fatajamal weeyaan ilaa huna wallahu aclam